بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan soo sheegnay ficligii ulaaiga ahaa ee hal xaraf lagu ziyaadiyey laba xaraf lagu ziyaadiyey qiyaaskiisa macaanida ay faa'iideyni waa ka soo baxnay ficligii ulaaiga ahaa iyo saddex xaraf lagu ziyaadiyey iyo rubaaciga masiidkiisii hal xaraf lagu ziyaadiye ama laba xaraf lagu ziyaadiyaa noo dhinnaa ficliga ulaaiga ah saddex xaraf marka lagu ziyaadiyo afar wasanoo qiyaasuu leeyahay afartaba hamsatulwasli ayaa lagu bilowdaa afartaasina waa istafcala ifcawcala ifcawala ifcaalla afartaa wasan ayuu leeyahay afartaa wasan wasanka u hore istafcala ayaa ugu macno badan dhowr macno ayuu faa'iideeyaa dhowrkaa macno waxaa u muhiimsan haalibna ah dalab inuu faa'iideeyo wuxuu faa'iideynayaa dalab iyo doonitaan dalab maxaa loo jeedaa dalab waxaa loo jeedaa الدلالة على طلب الفاعل من المفعول تحصيل الحدث حقيقة أو مجازا طلب أي فائدين استفعل وحلو جيدا فاعلك أي مفعولك وحو كدونيا فعلك استفعل أنت أن لزيادين مستر كيس إنو, ficligan istafcala faacilka ayaa wuxuu dalbayaa mafcuulka ka dalbaya ficligan istafcala inta aan la siyaadinin mujaradkiisii masdarkiisuu ka dalbaya miaal istakfartu llaaha ilaah ayaan dembi dhaaf weydiistay istakfartu waa ficliga faacil allah hadana waa mafcuulun bihi wuxuu faa'iidaynayaa faacilka mutakalimka ah ayaa mafcuulka allaahu wuxuu ka dalbayaa ficligan istakfara inta aan la siyaadinin khafara weeye masderkiisoo gufraana ayuu ka dalbi oo faacilka wuxuu dalbayaa mafcuulka wuxuu ka dalbi ficligan inta aan la siyaadinin masderkiisi ayuu ka dalbi istakfartu llaha waxaa ka mid a istak istaktabtu zaydan zayd ayaan ka qoritaan dalbay istaktaba zaydun camran zayd camar ayuu qoritaan ka dalbay zaydun oo faacila ayaa camar wuxuu ka dalbay istaktaba ficligan inta aan la ziyaadinin kataba weeye masdarkeediioo kitaabo ah ayuu ka dalbayaa inuu wax u qoro xaqiiqo weeye kaasi dalabkaasi majaazna wuu noqdaa dalabka sida istakhrajtulmaaa biyihii ayaa la baxay hee istakhrajtu ficliga faacil almaaa mafcuulu bihi xaqiiqa ahaan faacilka biyaha inay soo baxaan ma dalbayo wuu raadinhayaa weeyaanoo meesha biyaha ay ku jiraan inuu arko banaanka usoo saaruu doonaya ayaa loo jeedaa alab xaqiiqa ma ah waa majaaz waayahay istanbatu lmas'alata ayaa ka mid ah istanbatu waxaan ka soo saaray almas'alata masaladii waxaan ka soo saaray min adilatiha daliilkeedii ayaan ka soo saaray yacnii daliilkii ayaan baxi iyo baaritaan ku sameeyey ilaa mas'aladii aan helay xukumkeedii macnahaas ayaa ugu badan istafcala macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid ah macnaha loo isticmaalo ataxawul taxawulna waxaa loo jeedaa in la istusiyo faacilka inuu ka wareegay xaaladiisii lagu yaqaanay ayuu ka wareegay wuxuuna u wareegay ficligan macnaha uu tusinayo faacilka xaaluu lahaan jiray waagii hore xaaladuu lahaan jiruu ka wareegay xaalo kaleu u wareegay xaalada kale uu u wareegayna ficligan macnaha uu tusinayo wey sida istanwaqa aljamalu ratigii ayaa hal noqday istanwaqa naaqa laga keenay istanwaqa aljamalu ratiga dabeecaddii lagu yaqaanay iyo xaaladiisii ratinimada ahayd ayuu ka wareegay istanwaqa ficligan macnaha uu tusinayo naaqanimuuna u wareegay waxaa ka mid ah maelka iyo mahmahda mashhuurka ee la yaqaano abuzaydna in badan aan ku soo marray ina albuqaaa biardinaa yastansir ama laa yastansir mid la yidhaahdaba ina albuqaata xuunshada biardinaa dhulkanaga xal ay ku sugan tahay laa yastansiru gorgor ma noqdo hee rag culamaa haddii adoo caamo ee culamo aad iska dhigto hilfaha lagu qaadi waayo waxaa kale dhanka kale in loo dhigana waa suurowdaayo la yidhaahdo ina albuqaata biardinaa yastansir dhulkaanaga xuunshadaaba gorgor ku noqota hee xuunsho wax dhaamaba ma haysano marka xuunshadaha gorgorno oho caalim jaahilkaabaan annagu caalim ka dhigannay oo aan bumbuuninna saxiix marka yastansir macnaheeda waxa weeyaan xuunshadii ayaa xuunshanimada intay ka wareegto gorgor u wareegtay wey yani gorgor bay iska dhigtay wey waayahay macnaha taxawulkaena wuu faa'iideeyaa istafcala macno saddexaad uu faa'iideeyo waxaa weeyaan jumlooyin dhan oo la xikaayoonayo jumlooyin ayaa laga xikaayoodaa sida istarjaca inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun aad ka xikaayoonaysa istarjaca zaydun zayda ah, inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun yira wey macno saddexaad afraadoo loo isticmaalo muaawic afcala muaawic inuu u noqdaa suruudaa ficliga afcala ah waa ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey awsaantii saddexda ahayda qiyaasku lahaa mid ka mid a ah afcala muaawic inuu u noqdaa suruuda sida axkamtuhu fastaxkama axkamtuhu waan sugo waan adkeeyey fastaxkama wuu adkaaday aqamtuhu waan joojiyey fastaqaama wuu joogsaday ama aqamtuu waan toosiiye fastaqaama wuu toosnaaday waxaa yimid saddexdii wasan ee kale ulaaii saddex xaraf lagu ziyaadiyey afar wasan oo qiyaasu lahaa istafcala waa ka soo baxnay afarta wasanee kale saddexda wasanee kale isku wada dar waa ifcawcala ifcawala ifcaalla hal macnay isla faa'iideeyaan macnaha ay faa'iideeyaanna waxa weeyaan quwat lficli bay faa'iideeyaan ficliga inuu xoog badan yahay oo asalkii lagu yaqaana uu ka xoog badan yahay khashunal makaanu makaankii wuu adkaaday makaanku waa adag yahay khashunadaasi eh, haddii aad u binayso ifcaw cala buu noqoni ikshawshana macnaheedi wuxuu noqoday adkaanshihii baa ziyaaday yacni khashuna macnuhuu faa'iideynayay adeega ahaa oo lagu mubaalaqoonayo oo lagu xeeldheeraanayo ayuu faa'iideynayaa ikshawshana awsaanta kalena waa la mid icla wada iyo ixmaarna iyaa la mid a ah. halkaa waxaan kaga baxnay ulaai masiidkiisii oo dhan macaanidii ay faa'iideynayeen rubaaci baa ku yimid rubaaci hal xaraf baa lagu ziyaadaya hal wasanoo qiyaasu leeyahay laba xaraf baa lagu ziyaadaya laba wasanoo qiyaasu leeyahay shaadna male waa nagii soo qaadanay hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo ulaai ee rubaaci mujaradkii tafaclala weeye hal macnuu faa'iideeya sarta mujaradkee faclala ayuu mudaawicu noqdaa bas muaawic aan ahayn ma noqo daxrajtuhu fatadaxraja daxrajtuhu waan wilaanwiliyey waa soo gedgediyey fatadaxraja wuu soo gedgadoomay oo gedgedintii aan gedgedinayuu aqbalo wuu gedgadoomay mudaawicaasuu faa'iideeyaa waxaa yimid rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey laba wasanoo qiyaasu leeyahay ifcan lala iyo ifcalalla labadaa wasan ayuu leeyahay wasanka hore ifcan lala hal macno oo keli ayuu u arooraa macnahaasina waa mudaawic lifacala almujaradi almutacadi liwaaxidi faclala oo mujaradah sartii mujaradka ahaydee rubaaciga wey isla markaana mutacadi oo mafcuul qaadani ayuu wuxuu u noqdaa muaawic sida xarjamtu libila geeli baan uruuriyey faxranjama wuu uruuray muaawica keli ayuu faaiideeyaa sarta ifcalalla rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey wasankii labaad weeye ifcalalla asna hal macnu u yimaadaa macnahaasina mubaalaqatu fi lficli weeye ficligoo lagu xeel dheeraanayo oo ficliga meel adag inuu gaadhay la istusinayo sida isbatarra shacru baa dheerida ay ka badatay wey si ziyaaday u badatay macaanidaasuu faa'iideeyaa waka faslun fii ficli maa lam yusama faaciluhu ficliga aan faacilkii la magacaabin ayuu u fasal yahay in tusnid اlficla lilmafcuuli faأti bihi madmuuma اlأwali waksirhu ida اtasala bicaynin ictala wajcal qowla اlآakhiri fi lmudiyi kasra wafadxan fii siwaahu talaa in tusnid ilficla ficliga haddii aad u tiiriso lilmafcuuli mafcuul haddii aad u tiiriso faأti la imow bihi ficligii la imow madmuuma alawali awalkiisa mid la godaya xal uu yahay waksirhu kasri awalkii ida اtasala awalka haddii uu la xidhiirsado bicaynin cayn caynta oo ictalla jirato weliba la iclaaliyey wajcal yeel qablal aakhiri aakhirka hortii waxaad yeeshaa filmudiyi maadiga dhexdiisa waxaad ku yeeshaa kasran kasra wa fadxan fadxa yeel fii siwaahu siwalmudiyi mudiga waxa ka soo haray talaa wuxuu raacayaa kubii hore yacni wuxuu leeyahay ficliga majhuulka ayuu meesha ka bilaabayaa musanifka ficliga majhuulka ah saddex qaab ayaa looga hadlaa saddex fani baana ka kala hadla saddex qaab ayaa looga hadla qaab walba fani baa u gooni ah mar waxaa laga hadlaa ficligan marka la majhuulinayo faacilkiisiyaa la xadfayaa sababka loo xadfayaa muxuu yahay in faacilka la xadfo maxaa keeni waa arrin laga hadlayo mar labaadna waxaa laga hadlaa faacilkii marka la xadfo cidda naa'ibulfaacil noqoni arin labaad weeye fanni baa ka hadlaa isna arrin saddexaadna waxa weeyaan ficligani in la majhuuliye naa'ibulfaacil uu rafcinaya maxaa lagu garani saddexdaa arrimood ayaa looga hadlaa faacilka maxaa loo xadfaa arrinkaasi balaaqo weliba fanniga macaani la yidhaahdaa ka hadla balaaqa ka hadashaa faacilka in la xadfo musnadun ilayhi baa faacilka loo yaqaana faacil iyo mubtade iyo waxaasoo idil musnadu ilayhi baa loo yaqaana in la xadfo maxaa keena ilaa dhowr iyo toban sabab baa loo xadfo ama ilaa labaatan xataa waa la gaarsiiyaa asbaabta loo xadfayo yuxdafu lilcilmi wاlikhtibaari mustamicin wasixati اlinkaari satrin wadayqi fursatin ijlaalin wacagsihi wanadmin isticmaali kaxabadaa ariiqatu suufiya tahdii ila almartabati alcaliya wax suufiya mida ku jira waayahay faacilka waxaa loo xadfaa yuxdafu lilcilmi haddii la garanayo sheegidiisa dan gaar ahaaneed oo ku tacalluqday lama arko waana la wada yaqaan khuliqa alinsaanu min cajalin khuliqa faacilka waa la xadfay maxaa loo xadfay lilcilmi allah abuuray waa la yaqaanaa waayahay walikhtibaari mustamicin ninku dhegaysanaya inaad imtixaanto ayaad faacilka u xadaftay bal inuu garanayo in kalead eegi wa sixat diidda inay kuu suurowdo suriqalmataacu alaabti baa la xaday ninkii xadaa meesha taagan waree maxaa ii leedahay alaab baad xaday hadduu ku yidhahdo inaad taa ani adi kuma sheegin alaaba la xadaa irmayna adi ma aha waxaana sheegayo wasixat alinkaari diidda si ay kugu surowdo satrin waad qarinhays ninkii meesha xaday waa taagan yahay ninkii qaban lahaa ee booliskiina waa kanaa ninkana waxaad haddii aad tiro asagaa lagu dhegaya si aan loogu dhegin alaab baa la xaday maantaad leedahay ma sheegays satri wadayqi fursatin wakhtigaaba kugu yar waad ugaarsanaysa garanuugaa meesha soo martay haddii aad tiro muxuu ahaa garanuu aan arka iyo garanuu tamuru hunaa muxuu ahaa hazalatun iyo haddii aad tiro waaba carabi baash intaad sii hadlayso khalaas xadafba muxuu ahaa faacilkiiba iska xadaf waa yahay muxuu ahaa wadayr fursatin ijlaal waad weynayni wa gabay baad waday gabaygan haddaad faacilka ku dhex sheegto beedkiyaabaa kaa jebay culliqtuhaa caradan waculliqat rajulan hayrii waculliqa ukhra dalika arajulu callaqani allaahu haadihi lmara haddii aad tiro khalaas beedkii waa jabay marka si uusan beedka u jabin wanadmin adayq fursatin ijlaalin wanadmin isticmaalin iyo isticmaal carab ayaa waxaa laga maqlay faacilkan ayagoo xadfoon weligood aan sheegaynin asbaabta loo xadfo faacilka ayay ka mid tahay arrimahaasi musanifka kama hadliyo balaaqaa ka hadasha weliba fanniga macaani ayaa ka hadla arrinka labaadee laga hadlo waxa weeyaan faacil markii la xadfo yaa naa'ibulfaacil noqonaya afar arrimooda naa'ibuulfaacil noqon iyo sheekhadaasi naxwa sheekadeedii weeye oo naxwa ka hadasha muxuu ahaa marka faacil la xadfo cidda naa'ibuulfaacil noqon yanuubu mafcuulun bihi can faacilin fii lahu kaniila khayru naa'ilin wa qaabilun min darfin ow min masdarin ow xarfi jarin biniyaabatin xari afarta arrimooda naa'ib noqota waa kaan qaadan jirnay waayahay wuxuu ka hadlayaa musanifka ficligan majhuul marka loo bineeyo markuusan majhuul ahaynee musame yahay maxaa looga garanaya calaamaadka lagu garanaya maxay tahay arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo sarfigana arrinkaasuu ka hadlaa naxwada lafteeda way ka hadashaa inay ka hadasha waxaa keenay naxwa baabkeeda ma uusan ahayn ficligan qaabka loo majhuulinaya in laga hadle dee waxaa naa'ibulfaacil inuu yahay la garan maayo haddaan laguu sheegin ficliga qaabka loo majhuulinayo qaabka loo majhuulinaya in laga hadlo laakiin baabu sarfi weeyaanoo sarfi ayaa ka hadla arrinkaasuuna doonayaa musanifka inuu ka hadlo haddaba ficliga la majhuulinayo afcaashu sida aan naqaano cinda albasriyiina saddex weeye waa maadi iyo amar iyo mudaaric amar calaa siiqatihi weligii lama majhuuliyo amar siiqadii ku yimi weligii lama majhuuliyo calaa siiqatihi waxaa lagu bixinayaa ficli mudaaric oo laamlamar la geliyey liyadrib zaydun dee amar buu faa'iidayni laakiin calaa siiqatihi kuma faa'iidaynaya laamtaa amarka keeni haysa amrun calaa siiqatihi weligii lama majhuuliyo waxaa la majhuuliyaa waa maadi iyo mudaaric oo keliya mudaaric haddii la majhuulinayo arrintiisa way fududahay awelkaa loo goday qablalaakhirkana waa la fadxinay war kale lama jiro mudaarica maxaa lagu bilowday iyo maxaa lagu dhammeeyey iyo dhexda maxaa u yaalla iyo shaqo noo taalla ma aha ficli mudaaric haddii la majhuulinayo awelkaa la godi qablalaakhirkana waa la fadxini waxaa laga yaabaa qablalaakhirkii la fadxinayey inuusan fadxihii muuqanin liliclaal sida xarfulcilla haddii uu noqdo ama haddii uu muxuu ahaa mujaanis noqdee laamta lagu idqaamo oo kale inuusan muuqanin wax dhici karo wey yucaddu ficligaasi majhuul miya musama miya yudaara kaatibun walaa shahiid waa annagii soo marray hadduu majhuul yahay hadduu musame yahayba labadaba yudaara ayuu ku imaani maxaa dhacay qablal aakhirkii dee xarakada ay fooli lahayd ayaa xarfulcillo ah fadxada ay fooli lahayd ficli mudaaric haddii la majhuulinayo warkiisa waa yaryahay waa aggaa u tu maadi baa kuu yimid maadiga wuu qaybsamayaa wuxuu u qaybsamayaa afar qayb ama xataa ka sii badan han qayb buu musanifka ka dhigi doonaa hanta qayb waxaa weeye ficli ulaai oo caynta laga iclaaliyey inuu yahay maadiga oo qaalo iyo baaca inuu yahay ficli hamsatulwasli lagu bilowday inuu yahay ulaaثi mudaacafa inuu yahay oo laamta iyo caynta laisku idqaamay radda oo kale iyo intaa midna inuusan ahayn hantaa qayb ayuu u qaybinaya musanifku hantaa qayb ficliga intaa midna hadduusan ahayn ulaaثi caynta laga iclaaliyey ma aha ulaaثi mudaacafena ma aha hamزaةulwasli laguma bilaabanin taaulmasiidna laguma bilaabanin afartaa midna hadduusan ahayn awalkaa la goday qabla laakhirkana waa la kasrini war kalena ma jiro darabaa duribaad leedahay akhraja ukhrija khalaas ficli ulaaiy oo caynta laga iclaaliye haddii uu yahay qaalo iyo baaco weeye marka aada majhuulinii saddex wej ayaa kuugu bannaan wejka ugu fiican awalka kasri xarfulcillihiina ya u bedel qiila iyo biica wejka labaad awalka kasri xarfulcilihii ya u bedela kilishmaami oo awalka wax aad damin rabta ahaan ka dhig qiila meeshii aad dhihi lahayd qiila dhe quula wax dhihi rab iska dhig marka hore qiila baadana leedahay laakiin waxoogaa ishmaam ayaad samayni wadariiru laa yaraahu baa la yidhaahdaa ninka indhahala ishmaam ma arko dee indhaha lagu arkaa war fiican male waa yahay waa wejka labaad wejka saddexaad awalka god xarfulcillihiina wow u bedel quula iyo buuca xuukat calaa niirayni ituxaaku takhtabidu shawka walaa tushaaku ayaa beytu shaacira ulaaثi caynta laga iclaaliya haddii uu yahay saddexdaa wej ayaa ku bannaan hamzatulwasli ficli lagu bilowday haddii uu yahay hamzatulwaslina sagaal bay ahaayee waan naqanaa soo maaha hamzatulwasli dhegtaada haddii ay ku dhacdo waa ficli khumaasi ama sudaasi ulaaثi maadi mar haddii laga hadlayo ulaai iyo ruaaci midna hamsatulwasli ma gasho waa khumaasi iyo sudaasi khumaasigana saddex meel bay ka gelaysay sudaasigana afar meel ayay ka gelaysay maya sudaasigana waxay ka gelaysay toddoba meel lix meel oo lixdaasi waxay ahaayeen saddex ulaai saddex araf lagu ziy afar afar ulaai afar saddex araf lagu ziyaadiye ka yimid iyo laba rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiye ka yimid saxiix soo maaha hamsatulwasli sagaalkii hamsatulwasli ficli lagu bilowday in la majhuuliyo haddii la doonayo awalkaad goday qablal aakhirka waad kasrini waa sidii caadiga ahayd keli waxaad siyaadini awalka godaalkiisa waxaad raacini aalidka inaad godo xarafka sida awalka marka aad ka bilowdo xarafka labaynayo wuu reeban yahay hamsatulwasliga xarafka kuxigaa wuu reeban yahay xarafka saddexaynaya waa inaad godaa istakraja ustukhrija waa inaad tiga sababkana waxa weeye ficliga haddii aan sidaa la yeelin amarkiisu ku dhehgelmi oo ficliga maadiga majhuulka loo bineeyey iyo ficlu amarkaa isu ekaani waayo ustukhrija ta'da haddii aadan damininee fadxaheedii aad u dayso waxay noqona ustakhrija ustakhrija awalkaad goodday hamsatulwasligii weeye qablalaakhirkiina waad kasrisay ustakhrija waayahay ustakhrija waa majhuulkii istakraja amarkii muxuu noqoni istakrij buu noqoni musanifkaa keeni doonay istakrij iyo ustakrija waaw ka hormari hamsatulwasli haddii wax laga hormariyo dee wuu dhacayaa wastakrija iyo wastakrij bay noqonayaan waqfi kelimadahe wastakrij wastakrij waa isu ekaadeen si ayaan isugu ekaanin ama eh, majhuulka markaad awalka goddo aalidkana waa inaad goddaa ustukrija unuliqa istqfira udura waa in la yidhaahdaa waa yahay hamزatulwasli ficliga lagu bilowday waka warkiisa waa kaa dhammaaday taaulmasiida haddii lagu bilowdo ficliga ficli taaulmasiida lagu bilowday dhegtaada haddii ay ku dhacdo waa khubaasiya garo aana saddex ficliyoo keli ah soo ma ahayn saddex wasanun buu ahaa taaulmasiida ficliga haddii lagu bilowdo awalkaad goday qablalaakhirka waad kasrini waa sidii caadiga ahayd keli a ah waxaad siyaadini awalka markaad godo awalka xarafka ku xiga ayaad raacinayood la godi tacallama tuculliman sababka loo yeelayana waxa weeyaan ficligan khumaasiga ah ee taa-ulmasiidada lagu bilowday awalka haddii marka la godo aaniga aan la godin oo aaniga fadxihiisii loo daayo tucallima la yidhaahdo tucallima wuxuu ku dheehgelmi ficli ulaai ah oo hal xaraf lagu ziyaadiyey rubaaci noqday xarafka lagu ziyaadiyena uu yahay tadciif caynta la tadciifiye facala mudaariciisii musamaha ahaa yuu ku dhehgelmiy oo ta lagu mudaariciyey ficligan majhuulka ahee maadiga ta'da lagu bilowday majhuulka ah awalka marka la godo aaniga haddii aan la godin ee aaniga fadxihiisii loo daayo wuxuu ku dhehgelmi ficli mudaaricoo musama ah oo waa kee ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey hal xarafoo lagu ziyaadiyeyna uu yahay tadciif caynta lagu ziyaadiyey haddii la mudaariceeyo ta'na lagu mudaariceeyuu ku dhehigelmi miaal tacallama majhuulii tucullima soo ma ahayn ta'da markaad godo caynta haddaadan godin wuxuu noqonayaa tucallima tucallima oo caynta fadxihii loo daayo ficli calima ah tadciif caynta ku ziyaadi calima callama buu noqday callama yucallimu ta ku mudaaracee tucallimu majhuulkiina muxuu ahaa tucallima tucallimo oo ficil maadioo fatxa lagu bineeyey iyo tucallimu oo ficli mudaaricoo marfuuc calaamatu rafxihi eh, dabatu daahira soo ma ahan waayahay tucallimu tucallima labadan ficli maxaa kala saaraya fadxaha aakhirka uu ku binaysan yahay maadiga tucallima iyo ficliga mudaaric oo rafcisan intaasaa kala saarahays an geli labadoodaba an tucallima ilaa ficliga maadi an way gashaa hee an tucallima ma ficli maadiyoo majhuul eba se waa ficli mudaaric oo anta ay nasbisay ama waqfiba tucallim tucallim lama kala garanayo saxiix si loo kala garto awalka markaad goddo aanigana god taaulmasiida haddii lagu bilowdana waa intaa warkiisa ficli ulaai oo mudaacaf haddii uu yahay ficli ulaai ah mudaacafna ah radda oo kale haddii la majhuulinayo qaalo iyo baaca saddexdii wejo ku bannaana ayaa ku bannaan oo radda majhuuli awalka good rudda ama kasri ridda ama ishmaami riddad saddexdii wej ayaa ku bannaan saxiix soo intaasuu ka hadlayaa musanifka oo keliya in tusnid ficligii haddii aad u tiiriso lilmafcuuli mafcuul haddii aad u tiiriso mafcuul waxoogaa qusuur ayaa ku sugan naaibulfaacilka mafcuulu bihi keli ma noqdo daraf iyo jaar iyo majruur iyo masderba naaibulfaacil way noqdaan inkastoo iyaguwa mafcuul la yidhaahdo oo masderkana waa mafcuulun mulaq darafkana mafcuulun fiihi weeye jaara majruurna waa mafcuulun bihiba oo mafcuul waa la yidhaahdaa magaca laakiin haddii mafcuul la ilaaqo haaliban mafcuulu bihi buu ku dhacaa in tusnidilficla ficliga haddii aad u tiiriso lilmafcuuli mafcuul haddaad u tiiriso faati la imow bihi ficligii la imow madmuuma alwali bilowgiisa mid la goday xaal uu yahay waksir kasrii hu awalkii kasri idaa waqtigii kasri ittasala uu la xidhiidhsado bicaynin caynta oo ictalla muctal noqotay qaale iyo baaco weeya qiila iyo biicadhe wajcal yeel qablal aakhiri aakhirka hortiisa waxaad yeeshaa filmudiyi maadiga dhexdiisa kasran kasra ka dhig wa fadxan fadxa ka dhig fii siwaahu imudaarici fi siwa maadi maadiga wixii ka soo harayna fadxa ka dhigoo mudaarica qabla aakhirka fadxi fadxaha oo talaa fadxa hore raacayo ilaa fadxa ka horeeya sida muxuu ahaa akrama majhuuli mudaariceenay yukramu yukramu ra'daasi waad fadxiini may talaadaasi fii mudi kasran kasraha oo fadxan fadxa raac fadxaha oo talaa fii siwaahu taladaas waadixii maaha bal mar baan soo firin doonaa ثالث ذي همز الو... ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع طاء المطاوعة تضمم تلوها بولاء وما لفاء نحو باع باع اجعل لثالث نحو اختار وانقال كاختير الذي فضل ثالث ذي همز و... وضم الضم نيهوني ثالثa dii hmزi waslin hmزulwasli mid u saaxiiba xarafkiisa saddexaad dami macahu maca hamزة اlwasli hamزatulwasliga maciisa dami hamزatulwasliga markaad damiso aalidkana dami waa wadmu dami maca taai muaawacati taaulmuaawaca ta'da maceeda taaulmasiidu u jeedaa muaawac kelima faa'iidayso way u badan tahay wadmum dami maca taai muaawacati taaulmuaawaca maceeda waxaad damisaa tilwiha taaulmuaawacada kii tilwaha taaulmuaawacada kii ku xigay dami oo tucuunlima dheh biwiilan xiriir xaal uu ku dheehan yahay oo labada dama ay isku xigaan oon la kala dhexgelaynin awalka iyo aaniga damahoodii wamaa lifa wajcal u yeel maa wixii istaqara u sugnaa linaxwi lifaa naxwi baaca baaca iyo waxaa la mid ee fa'dii wixii u sugnaa saddexdii xarako weeye liaalii naxwi khtaara wanqaada khumaasi qabla alaakhirka ee xarfulcillo u yaalla u yeel ka khtiira waa la doortay weeye alladii kii fadula fadliga lahaa waa la doortay weeye haa radda kama uusan hadlin musanifka ee aan ku daray laakiin wuxuu ka hadlay khumaasi qabla alaakhirka iyo maddo u taallo xarfulcillo uu yaallo khumaasi qablalaakhirka xarfulcillo uu yaallo saddexdii wej ee faa-u baaca ku bannaanayd ayaa ku bannaan ikhtiira ukhtuura iyo ishmaam ulaaiga mudaacafka ee laftiisa saddexdaa wej ayaa ku bannaan wain bishaklin khiifa labsun yujtanab wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xab buu yidhaahdaa ibnu maaliga alfiyadiisa wain bishaklin khiifa labsun yujtanab masalada waa beydka misraaciisaa huray yacnii ficli baad rabtaa inaad majhuuliso xarakaduu musamaha ku ahaa waa inaad ka bedeshaa ficliga xarakaduu musamaha ku ahaa hadday damo ahayd waa inaad kasre u bedeshaa hadday kasre ahaydna dambe u bedel miaal qaala damiiru rafca mutaxarig ee ku dabadheji waa anagii soo marnay wanqul lifaa'i ulaai shakla cayni soomayn qultu buu musamaha noqoni inaad majhuuliso haddii aad dabcdo ka warran xarafkii damisnaa kasri qiltu dheh waa laigu dhahay baaca damiiru rafca mutaxariga ku dabadheji bictu buu ahaa markaad majhuurini awalka god buctu dhawaa la iibiyey saxiix soo maaha xarakaadii e, ficliga musamo uu ku ahaa waa inaad bedeshaa wain bishaklin khiifa labsun xaraka haddii labsi looga cabsado yujtanab xarakadaa waa laga fogaani wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xabba ficliga ulaaiga ah ee mudaacafka ah oo labada xaraf dambe ay isku jinsi noqdaan xabba iyo wixii lamida ah, faau baaca wixii ku bannaanaa ayaa ku bannaan oo xabba iyo ib waxaan ujeedaa xibba iyo xubba iyo ishmaam ayaa ku bannaan waxaa qira'a walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum riddat ilayhim ruddat ilayhim waa qirada mashhuurka ah riddat ilayhim in lagu majhuuliyaana waa qiro oo majhuul uu yahay ficliga awalkana la kasriye ثالث ذي همز وصل وضم ضم يهون ثالث ذي همز وصل همز الوصل مد صاحب حرف كيس سدح ضم معه همزة الوصل معي سنة ضم معه ضرورة النظم بو عينت السكونيي أما إن لا سكونيا بجرته يعني ولبا مركو ساكن كدنبيي غالب hadduusan saakin ka dambaynin in la fadxiyo fadxatu icraabina la saaro ayaa haalib maca la yidhaahdo waka walzamuu idaafata laduun fajara wanasbu qudwatin biha canhum nadar wamaca mac fiiha qaliilu mac in la yidhao caynta la reeba qaliilun way yartahay wanuqila fadxun wa lisukuuni yotasil sukuun hadduu ka dambeeyana caynta fadxi ama kasri ثالثة وضم الضم يهوني ثالثة ذي همز وصل همز الوصل مذ صاحبه ثالث كيس الضم معه همزة الوصل معيس الضم ومع طاء المطاوعة وضم الضم مع طاء المطاوعة تاء المطاوعة مع هذا واحد ضميسا تلوها تاء المطاوعة كان كحيga بويلا حرير حال كدهن yahay وما واجعل ويل ما وحي لفان نحو باع باع iyo waxa lamidka ee faadiisa wixii u sugnaa saddexdii xarako liaalii naxwi khtaara wanqaada ikhtaara iyo inqaada xarafkiisa saddexaad hamsatulwasligana xarafka saddexaad ubuu raacayaye xarafka saddexaad u yee wadaalika kakhtiira waa la doortay alladii kii fadula la fadilay waa la doortay weyaano ikhtiiradhe ukhtuuradhe ishmaamiyo ikhtiiradhe wallahu aclam sal allah waslm